وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى baabu sadaqati اlmawaashi wuxuu ku saabsan yahay mawaashidii sadaqadoodii zakadoodii waxaan salayso si duuduuba ijmaala usoo maray xoolaha zakada ay ka baxdo oo xoolaha zakada laga bixiyo ee laga rabo waxaan sheegnay cinda alijmaali meeqa waa shan markii la duduubo haddii la tafsiiliyana kuwiibu hadda tafsiilka wuu bilaabay <clears throat> baabu sadaqati almawaashi xoolaha la dhaqdo mawaashi jamcu maashiya <clears throat> walmuraadu huna alibilu walbaqaru walghanam waxaa loola jeeda hadda waxaa weeye geelii iyo loodii iyo arigii wey wixii kale ee dadku ay dhaqanayeen ama fardo ahaa ama dameero ahaa ama addoommo ahaa zake ma waajibayso laysa calى اlmuslimi fi farasihi walaa fi cabdihi sadaqa ila zakaata alfitri fi lcabdi marka zakadan kale kuma waajibayso marka laa tajibu buu ku yihi musanifku waajibi mayso fi ila fi libili laa tajib zakaat zakada ma waajibayso ila fi libili geli ku waajibaysaa wاlbaqari iyo loodii wاlghanami iyo arigii saddex wey hadduu marka wuxuu bilaabay shuruudii shaygan waajibka ah ee lagu waajibiyey waxaa shardi ah waxaa la rabaa oo laga maarmaana twafur الshuruuطi waintifaaءi اlmawaanic in shuruudii shaygaa la helo mawaanicdii reebeysana la waayo haddii shardigiina la helo maaniciina meesha la waayo mashruudkii markaasi waa laazim wey famataa malaka minhaa nisaaban waa shardi mataa malaka mar allaala markuu mulkiyo minhaa min almawaashi xoolahaasi geela iyo loodii ariga soo sheegnay nisaaban qadra nisaab ah nisaabku waa qadarka xoolaha markay gaaraan zakada ay waajibayso waana arki doonaa oo saddexdan boqolo walba nisaabkooda gaar buu kugu sheegi doonaa nisaabkii iyo qadarkii hadday gaaraan xawlan xawla ay gaaraan sanadna ay gaaraan oo sanad usoo dhammaado wa asaamahu uuna daajiyo oo xoolahan xoolo daaqa oo iskood iskaga daaqa ay yihiin almacluufo la calfiyo oo gacanta wax lagu siiyo oo wax loo soo gadgado aynan ahayn asaama ninkii maaligaa ah iska lahaabaa faafinaya oo daajinaya cawskaa iyo doogaa iyo waxaa ilaahay bixiyey subxaana wa tacaala buu ku raacaya laa macluufatan maaha mid la calfinayo oo la masruufayo gacan ku noola ah kulalxawli sanadka dhammaantiina ay saaimo tahay saaimo weeyaanoo asaamo waxuu daajiyey kulalxawli sanadka dhammaantiis shuruudaha haddii la helo lazimathu zakadii lazimathu zakaatu zakadii baa waajibaysa lazimathu qofki waxaa ku laazimi azakaatu zakadii haddii shuruudaha la helay <coughs> shuruudihii caamkaana ayadana waa soo maray haddii zakadu ay lahayd ay kamid ahayd alislaamu walxuriya ilaa an takuuna maashiyatuhu inayba tahay xoolihiisa iyo maashiyadiisu iyada oo laga helay oo nisaab gaadhay oo muxuu ahaa sanad soo dhammaaday oo daaqaysa duurkaas haddana inay noqoto caamilatan mid shaqaysa mooyeene mithla an takuuna waaba inay tahay caamiladu mucaddatan mid loo diyaariyey lilxiraafati beer falidda iyo beerka shaqaynta beerta ayaa looga shaqeeyaa iyo masaaricda oo awrtiibaa ama dameerihii ama mxuu ah cafwan awrtii ama dibidii dibida waxaa lagu xidhaa qalab lagu beerta lagu falo ama looda bisifa alcaam xoolihii waxayba noqdaan waxay noqdeen lilxiraatha kuwa loogu talagalay inay beerta falaan oo beeraha looga shaqeeyo aw lilxamli baa loogu talagalay in lagu guuro wax la saarto wax lagu xamaasho aw amase linadxi linadxi ah, in beeraha lagu waraabiyo ama lagu lagu dhaansado madxigu waa biyaha lagu soo qaadi markaasaa lagu dhaansanaya falaa zakaata fiihaa intaasoo dhan wax zakaa kama waajibayso caamila adaasi soo wadagelayaan ilaa an takuna maashiyatu caamila caamiladii baa lagu mithaaliyey mucadatu lilxiraaha wa mithaal lilxamli mid lagu guuro wax la saarto aw linadxin mid beerta lagu waraabsado oo lagu dhaamiyo biya lagu soo shushubo inti lasoo qaado biya lagu soo qaado ceelka laga soo qaado beerta lagu shubaya waxaasoo dhan saka kama waajibaysa maxaa yeelay liannahu laa namaa xoolo loogu talagalay inay faafaan oy bataan ma ahee waa wax in loogu talagalay iyo khadamaadka iyo shaqada lagu qabsado marka waa dharka la xeranayo iyo amticatu daar oo kale alaabta guriga taalla iyo dharka la xeranayo oo kale weeyaan sidaa darteed wax saka kama waajibayso xoola kuu foofaaya oo kuu tarmaaya ma ahe wax xoolo lagu shaqaysanayo <clears throat> walmuraadu muraadka laga leeyahay bilisaamati wa asaamahu baa soo maraye foofid baa liiye muraadka looga jeedo foofiddu waa maxay wuu ku qeexaya wuxuu ku leeyahay antaracaa inay daaqdaa loola jeedaa min alkala'i cawska ama mid qoyanaada ama mid angegana ahaadee almubaaxi ee bannaan mid iska daaqaysa waa inay tahay falow calafahaa hadduuse calfiyo ixtiraas buu bilaabay meeshii la yidhi waa inay daaqdo oy duurkaa iyo cawskaas ka soo daaqdo sanadkaas yuu calfiyey suuqaas oga soo gadaya xoo cawsa meeshaas u taagantaa ufadhidaa meelaana soo istaagi gacantiisa wuxuu ku keena umay sugaysaa falow calafaha hadduu calfiyo zamanan zaman dawiilan dheer dawiilan taa idinka idinma qoray soo ma falow calafaha zamanan dawiilan muddo badan buu daajinayay laa taciishu aynan noolaan karin duunahu zamankaa sokadiisa hadduu calfin waayo waaba dhimanaysaan low taralow tarakat akla ah, laa taciishu ma noolaanayso duunahu zamankaa sokadiisa low tarakat ilakla hadday cunitaan ka tagto waxba ayna cunin muddo ay dhimanayso ayuu calfiyey haddii uu faraha ka qaado muddo ay dhiman lahayd hadduuna calfinin ayuu calfiye wax siinayay saqadat izakaatu wa lowdaas zakadii waa dhacday xoolahaas macluuf baa la yidhaahdaa shardi min shuruudi wujuubi zakaat baa la waayo saaima ayaa shardiga ah. ah, saaima xadiiskuna kusoo aroray fi saaimatiha wain kaana aqala in kaana hadduu yahay isaamadaas iyo cafwan wain kaana hadduu yahay calfigaasi la daajinaayo ee gacanta wax lagu siinaayo ee loo qaraabayo wax loo soo iibinaayo aqala muddada aa sheegnay mid ka yar oo muddo yar oo dheefka hadduu maalintaas ka qado uu waxba noqdayn baad wax u tuurtay falaa yu-afiru ma yu'athiru ma saameynayo dalika alcalf calfigaa ma saameynayo laa yu'athir saameyn marka kuma yeelanayo neefku waa iska soo daaqdaaqa xoogo un baad u yar kororsiima ah oo uu ka maarmi karo unu u dhibanaynin hadduu ka tago ayaad xoogo bal u tuurtay marka laa yu yu'athir taa ma dhibayso lama dhahayo xoolaan macluuf bay ahaayeenoo zaka lagugumana lama dhahayo wa awalu nisaabi libili hadda wuxuu bilaabay marka markuu shuruuddii kugu dhameeyey kadib sifaadki asnaaftii saddexdaana kuu sheegay iyo shuruudooda ayaa wuxuu galay nisaabkii buu galay yuu hoos usii galay geela meeqaa ayaa ku waajiba looda meeqaa ka waajibta arig saasuu galay geeli buu ka bilaabay hadda saa ka sharaf badane oo ka hilib badan oo ka qiim badane xoolaha kale saa ka qiim badan inuu ka qiim badan yahayna waa cadaynaysaa nusuusta ah, walbudna jacalnaaha iyo fakaanama badana kaanama qaraba badana ayadaa lagu bilaabay soo maartid wa awalu nisaabi libili geela nisaabkiisa waxaa ugu horeeya ee zaka ay kaga waajibto khamsun waa shan shan shan neefo wey shan neefoo geela geela hadduu shan gaaro zaka ku waajibayso laakiin shantii neefee geela deef geela bixi laguma dhahayo ilahi waa ku dhaqaalaynaya subxaana wa tacaala geelu waa taran yar yahay muddo dheer buu qaataa inuu tarmo shan neef oo geela haddii qaalin laga bixiyo de waaba iskaba dhiba kasoo gaaraya qofka wuu ku rafaadaya marka waxaa la yidhi ari bixi ari bixi baa layidhi xoolaha jinsigooda asala in la bixiyo jinsigooda ariga ari laga bixiyo looda lo laakiin geela shan iyo labaatan ilaa uu ka gaarayo ari baa la bixinaya waa masale gaaraho rukhastii ilahayna siiyey bay kamid tahay iyo raxmaddii iyo sida ilaahay subxaana watacala noo dhaqaalinaya ilan lama raba zakada la qaadayo inay xoolaha baabaisa lama rabo waxaa la rabaa in masaakiintana la ogaado qofkana xoolihiisi uu tabcado oo xoolo helaa la rabaa hadduu isagana soo fadhiisto maxaa la sheegi wa awalu nisaabi libili geela nisaabkiisa qadarkaas kaga waajibto khamsu shan neefo geela wey maxaa waajibaya fatajibu fiihaa shantaa waxaa ka waajibaysa shaatu neef ari ahoo min qanami lbaladi beledkaa uu jooga arigiisa arigu shaqo isku ma leh south africa ariga jooga ariga south africa jooga yani neef laxa oo soo africa jooga hadday macaa dhihin ma garanaysid arigeena oo ma garanaysid markay macaa tirada maad garan inay laxta ah, mar oo aanin israacnay maalin ciidulfitri ah eh, ciiduladxaa cafwan oo soo lasoo udxiysanayay haddaynan ciidin oyna dhawaaqin kolaba ma rumaysteen waxaana laxa ah. marka waddan walbaba arigiisa waa u gaar inta badan riyahan aada isku babedelin lakin idahu waa isbedelayaan riyuhuna ayaguna gas iyo meelo qaarkood fatajibu fiiha shaaة baa waajibi min hanami beldi beledka arigiisa ah inuu hada yahay neef arigii beledka ka fiican inuu yahay mooyeen kaba fiican inuu yahay masaakinta oga fiican inuu yahay mooyeen wa hiya jadacat neefkaa la bixinaya shaataa la iska iطlaaqaye jadacatun weeye horto mid ilka ridato min adani ida ah wa hiya jadacadaasi ilkaha ridatay idaha meeqay ku idilka ritaan maa lahaa sanatun wixii sanad leh sanad gaaray sanad wixii u dhammaaday wey qaarkood waxay dhahaan lix bilood laakiin sida hadda shaafiya ku tageen sanad wixii u dhammaado oo ida ah zaka waa lagu bixin karaa aw mase thaniyatun mid lasoo baxday ilkaha iyo dhoolaha lasoo baxday ama foolasha min almacizi riyaha kamida riyuhu ayaguna waa inay ilkaha lasoo baxaan intay ka dhacda usoo baxdo wahiyo midaasi ilkaha usoo baxday riyaha meeqa wey sanadkeedu maa laha sanataani laba sana midii ay usugnaato laba sana u dhamaatay wey sanadka saddexaad bay gashay laba sanana way buuxsatay marka riyuhu laba sana waa inay gaaraan iduhuna waa inay hal sana gaaraan haddaad zaka ka bixinayso ari ku bixinayso ama geel kaga bixi ama ari kaga bixi wayujziu dhakaru waxaa wayujziu waxaa gudi oo ka asixi inaad bixiso addakaru mid lab walow kaanat ilibilu geelu baa ahaado inaatha mid dhadige geelu hadduu shanta neef ee geele zakada ka bixinaysa uu dhadig yahay waxaa banaan inaad bixiso neef ari ahoo oo lab orgi ama one waad bixin kartaa eh, laakiin markii ay tahay xoolaha kale in xooluhuba ay wada dhukuur noqdaan mooyeene unfaa besa dhadig baa la bixinaya dhadig baa la bixin laakiin meeshan ayada ah maadaama oo arigii iyo geeli kale jinsi ay yihiin waxba lagu sii adkeyn maayo qofkanoo oo haddana la dhihi maayo waa inaad eh, dhadig bixiso wa yujziu dakaru dakar baa gudaya neef lab ah, ama wan ama orgi walow kaana ibilu geela laga bixinaya ad inaathan aba alma dadige wa fii cashrin wa fii cashrin tobankii geelahaa shaataani laba neefoo ari ahaa ayaa waajibaya la bixinayaa wa fii khamsata cashara shan iyo tobankii neefe arigahaa halaathu shiyaahin saddex neefoo ari ahaa waajibaya wa fii cishriina wa fii cishriina labaatankii neefe ariga ee geelahaa geel baa laga hadlaya soo wa fii khamsati khamsata cashara shan iyo tobankii neefee geelahaa halaathu shiyaahin saddex neefoo ari ah weeyaan wa fii cishriina labaatankii neefee geelaha arbacu shiyaahin afar ari a ah weeyaan halkaasi ku haray fain kharaja fain akhraja hadduusa bixiyo qofkii xogooga halaha geelaha lahaa ee ari loo ogolaaday inuu kaga bixiyo akhraja asagii baa wuxuu bixiyey can ilcishriina labaatankii geelaha iyo famaa duunaha wixii ka hoseeyey shan iyo tobankii iyo tobankii ee ariga loo ogolaa baciira neef geeluu bixiyeyba ari iska bixi baa markaas w mar mahe waxaan bixin muqunaan bixin bu yiri neef geelaan bixin bu yiri neef geela ayaan bixin bu yiri yuziu waa gudaaya cafwan yujziu gudaaya de khamsi wa qubila minhu waa laga aqbalaya <clears throat> waka baciiran buu bixiyey baciirkaa haddee nilig yaro hadda dhalatay lama aqbalaye yujziu wuxuu gudayaa baciirkaasi neefkaa geela can khamsin wa cishriina geela markuu shan iyo labaatan gaaro qaalintii laga bixin jiray ee ka gudi jirtay ayuu wuxuu bixiyey labaatankii geelahaa iyo shan iyo tobankii geelahaa iyo ariga laga bixin jiray buu ku bixiyey qubila minhu waa laga aqbali maxaa yeelay ziyaado la yimid ziyaado lama yimid ixsaan buu sameeyey marka maal muxsiniin waa fiicany marka waa fiicanyi maxaa yeeley kor haddiiba shan iyo labaatankii neef ee geelahaa ay qaalintaasi binti makhaadkaa ay kaa gudayso wixii kasii hooseeyeyna min baaba ola wey wii ka hooseyey min baaba ola wey ari buu ahaa la dhihi maayo laqaydi maayo ari adaa lagugu dhaqaalaynayey haddaad qaalin iska bixiso tadawacdo waa kaa gudayaa saasuu ka wadaa <clears throat> fain akhraja cani lcishriina famaa duunaha baciiran buu bixiyey ari ari baana laisku oga yujziu gudaaya baciirkaasaa la tilmaamaya can khamsin wa shan iyo labaatan geela neef ka gudaayo bintimkhaaba ayuu labaatan iyo shan iyo toban iyo geelo maraya ka bixiyey qubila min wala aqbali w fi hamsin waishriina u ima marka hadda geeli bilaabanaya wa fii khamsin wa shan iyo labaatankii min alibili geelahaa waxaa waajibaya bintu makhaadin qaalin bintu makhaad la yidhaahdo ah, hooyadeed baa da-de labaad rimay ah ama dhays ah saasaa bintu makhaad logu m logu magacaabay ah, inahabar urey wey hooyadeed baa uuraho rimaya wey ah, marka sanad bay saa kusheegi waxba kitaabka minhaaj isgaabinaya weyaane kitaabkan arkaysa cumdaha waa manhaajis qarinayo wuxuu ka tegaya male wa hiy alatii lahaa sanatun wahya binti makhaab alatii waa midii lahaa sanatun sanad u dhamaatay oo wadakhalad gashay fi thaaniyati sanadkii labaad bay gashay sanad intay buuxsatay bay sanadkii labaad gashay fa in lam yakun fii ibilihi geeliisi hadduusan hadduusanba kuba jirin bintu makhaadin qaalin laba jir ah sanadkii labaad gashay oo inahbar ahbar uu reeya qaalintaa haddii geeliba laga waayo geelina shan iyo labaatan buu cagacagayo galay see la yeeli aw mase kaanat bintu makhaad way jirtaaye oo geela way ku jirtaaye hiya iyadu maciibatun waa ceebaysan tahay mid sakanaadahoo cadhaysan oo dhukaan qabto oo sidaa u dallaansan wey o rafasan marka walaa tayamumu lkhabiida baana la yidhi oo wax aan rafaasan oo masaakiinta inaad ku gafuurto lama rabo ama kumaba jirto ama way ku jirtaaye waa mid maciiba see la yeeli qubila waxaa la aqbali minhu maaligii shan iyo labaatanka geel ah lahaa ibnu labun baa laga aqbalaya qaalin ibnu labun la yihahda laga aqbali ah. dhakarin oo lab wuu sii adkeynaya o mise kuntha mid oo kuntha ah ama laba ahaado quman ama mid labeeb ha ahaado ah. xooluba labeebku waa galaane dadka keliya meeheen ibnu labunin baa laga aqbalaya dhakarin aw kuntha ama dhakar oo lab ama kuntha wa huwa ibnu labun naqu jira maa lahu sanataani laba jir wixii u ahaaday sanataani usugnaatay laba sana u dhamaatay wa dakala fi thaali sanadka saddexaadna waa galay waxaa isku qiimo noqoni bintu makaadkii sanad jirkahaa iyo ibnulabuunkii laba jirkaa baa isku qiimo noqon oo markay bintu makaadku ay xoog ku yeelato xagga unuutada iyo dhadignimada oo neef hadhow tarmaayo oo wax ka imaanayo ziyaadaya weeyaan xagga ay qiimo ku yeelato asagana qiimaha wuxuu ku qaadi xagga fuxuulada iyo xoogga iyo weynanka iyo da-da ayuu ku qaadi aa isku dhigay marka marka wahuwa maa lahu sanataan laba sana wixii gaaray oo wadakhala fi thalithati sana saddexaadna galay wey walow malaka binta makhaadin low malaka hadduu maaligii geelleydaha uu mulkiyo binta makhaad waba haystaaba neefkii shan iyo labaatankii geela gaaray binta makhaadki wuu haystaa maciibo meehee kariimatan wey waa bid qaalin aad u qiimo badan oo fir wanaagsan ka soo jeeda oo kurusku uu taagan yahay oo si fiican caano u cabtay oo aada isha u qabanaysa wey geeli kale dhan ayadaa ka qorsanba lam yukalaf meeshan asagaa loo tareebi asagaa loo tareebi o lam yukalaf lagu kalifi mahayo ikhraajahaa inuu bixiyo bintu makhaadkaasi lagu kalifi mahayo maxaa yeelay karaa'im lamwaal bay soo gashay waiyaaka wa karaa'im yay soo gashay halkana marka waa laga istaagaya see la yeeli marka war wuxun baabaar baa laleey marka si kale wax ku maareen laakiin yuuna bixinin be laysa lahu oma ma banaana alcuduul inuu ka leexdo ilaa ibnulabunina uu leexdo inuu dhaho qaalintan oo ii joogtaan ibnulabuun aadi taas lama ogolo ibnulabuun wuxuu shaqayn karaa oo qaalinka laba eh, jirka ee eh, bintumakhaalka ka weyn waxaa la bixin karaa cinda fakti fakdi bintumakhaal markii la waayo bintumakhaal ama maciiba ay tahay xugun wax la waayo o kale iska tahy laakiin haddii bintumakhaadka kariimo tahay de waa inaad keento bintumakhaal aan kariimayn oo dhexdhexaado maciibar aan ahayn waa inaad keento soo iibi meel ka keen laakiin laysa lahu lcuduulu inuu leexdo ma banaan ilaa ibnilabun in u leexdo qaalin laba jir ah sanadkiisa xaad gaara qaalin in leexdo fa waxaa ku laazimi taxsiilu binti makhaad bintu makhaad meel ka keena inuu keeno bintu makhaad midda hadduu u qalbigiisa ku dhegan taha o nafiis ay tahay oo kariimalamwaal ay tahay oy fiican tahay tu dhexdhexaad e, masaakiinta wax u noqoto qiimihii geelana gudda zakada ka bixisa keen baa laleehy suuquu imaan wuu agadi karaa oo mase yasmaxu waa inuu ogolaado bilkariimati karimada waa inuu ogolaado uu naftiisa la jihaado oo yirahdo middan kariimada ah si kastaba ahaatee zakada ayadaan ku bixinaya insha allah hadduu doona si halkaa shan iyo labaatan geeli markuu gaaray bintu makhaalkii iyo sheekadeedii iyo wixii ka naa'ib noqon lahaa ibnu labuunkii kaga soo bax geeli waa kordhay wa fii sittin wa thalaathiina soddon iyo lix geel hadduu gaaro bintu labuunin baa waajibaysa qaalin wey hadda bintu labuun ah oo laba jir intay dhamaysatay sanadkii saddexaad gashay yaa bintu labuun la yihahdaa soo maaratid shan iyo labaatan markuu marayay ilaa iyo soddon iyo lix soddon iyo shan inta udhexaysa waxba isma bedela geeli bintu makhaalka umaa taagnaan qaalin sana jira umaad bixin maalintuu soddon iyo lix geela gaaro waxaa isbedeshay marka shaqada hawsha isbedeshay oo inaad adiga ilahay kuu kordhiyey axsin kama axsan allahu ilayka wey soddon iyo lix geela hadduu gaaro qaalin laba jira ha ka bakaynayna bixi adigana wa fii sittin wa halaahiin soddon iyo lixdii geelahaa bintu labuun baa waajibaysa qaalin wey wa fii sittin wa arbaciin geeli baa sii kordhay lana zakaad bixisaay zaka hadaad bixiso geeli wuu badanaya haddii kale balaaya ku dhacaysa abaarana waa ka la isku soo daayey wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix geelo hadduu gaaro xiqatun baa waajibi mid mudatay in la rimiyo inay rimay tahay laazim maaha laagdaadii lafilkeedii ahaa way rimeen ah, waa la abaahiyey wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix hadduu geelu gaaro xiqatun weeyaan yani istaxaqat duruuqa aljamel wey waxay mudatay inuu ritigii abaahiyo ayada si kalena ha u taagnaatee <clears throat> wahiy alatii waa midda xiqo da ahaan hadaad rabto lahaa halaathu siniina saddex sano ay u sugnaatay saddex sano ayaa u dhamaatay sanadka afaraad bay gashay taasaa xiqa la yidhahdaa wa dakhalad waxay gashay fi raabicati sanadka afaraad wa fii ixdaa wa sitiina haddii lixdan iyo kow geela u gaadho jadacatun baa marka waajibaysa qaalin geela oo ilkaha ridatay jadaca wahiy alatii waa midda lahaa arbacu siniin afar sana ay usugnaato wey markaas ilkaha eh, eh, riasho bilaabayaan wadakalad gashay fi khaami sanadkii shanaadna gashay ayaa waajibi weli hal neefun baa lagaa qaadaya soo maarti geelu meequu maraya lixdan iyo ko hal neefun weli baa lagaa qaadaya isagii unbaa da'diisii kale korkoreeyaa wa fii sittin wa sabciin toddobaatan iyo lix geeli markuu gaaro hadda ada geel foofale wata bintaa labuunin laba qaalmood oo laba jira ah ayaa markaa waajibaya ah muxuu yeeli toddobaatan lix nin helay laba qaalmoodoo yar yar oo laba jira wa fii ixda haduu rabo uu leeyahay naar intay intay ka xaarin laheyd xarigga naar aga xaaris haduu leeyahay meel kale looga yeerayana asagay u taallaa ah, waana jirtaayoo inay ku tuban doonaan geela oo xadiidkii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam ninkii saaxibulibilka ah, in sakada ka bixinin geela ku tumanaya aw fara maa kaanat markii ugu xoog badneed fara badneed waa asman oo ugu kurus badneed markaasay dee lugaha ku istaajin oo ilkaha ku maroojin ku qaniini oo w fii ixdaa wa tisciina geeladii waa lamid ariladii waa lamid wa fii ixdaa wa tisciin sagaashan iyo kow geelu markuu gaaro xiqataani wey marka laba qaalmood oo saddex jiro u dhammaato afar jir gashay ayaa markaa waajibaya wa fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol fi inta udhexaysa wa fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo labaatan iyo kow geelu markuu gaaro halaathu banaati labuun wey halaathu banaati labuuni saddex qaalmood oo laba jiro ah waa geel fara badan hadi lasaqooni fain zaadad hadday ziyaado ibiluhu geeliisi geeliisi baa kordhay calaa daalika boqol iyo labaatan iyo ko buu kasii kordhay wajaba waxaa waajib marka waa geel waa farbatae afartan afartan konton konton baa loo qaybinaya wixii udhexeeyana waqsi baa la yirahda waa laska tuuri soo maart fain zaadad ibiluhu geeliisi hadduu ziyaadiyo calaa daalika boqol iyo labaatan iyo ko hadduu ka ziyaado wajaba waxaa waajibi fi kuli arbaciina afartan kii kasta bintu labuun qaalin laba jira yaa waajibaysa fi kuli hamsiin wayajibu fi kuli khamsiin kontonkii kastana waxaa waajibay xiqatun qaalin saddex jir oo afar gashay konton iyo afartan baa loo qaybin afartankii waa bintulabuun laba jir muxuu ahaa kontonkiina saddex jir wey xiqa fa fii miatin wa thalaathiina xiqatun wa bintaan labuun qaacidadii ku soco marka afartan afartan konton konton badgeel isku wada baa lagu yiri markii boqol iyo labaatan iyo ko ba ay gaaraan hal dheer iyo awal la xisaabayey waa soo dhaaftay boqol iyo labaatan iyo ko markaad marayso ayay hadda afartan afartan iyo konton konton ba xisaabta usoconaysaa marka wuxuu ku leeyahay mithaal buu ku siiyo fa fii miatin wa thalaathiina boqol iyo soddon geelu markuu gaaro waxaa waajibi calaa hadii alqaacida xiqatun wa bintaan labun baa waajibaysa hal qaalin oo saddex jir oo xiqa iyo bintaan labun laba qaalmood oo banaata labuun ah oo laba jiraa ayaa waajibi say u waajibina waxaa weeyaan haddee boqolkii konton balkorta ka soo go kontonkii meeqa maxaa laga bixin jiray xiqa xiqada xagga u tur waxaa isku soo haray konton iyo soddon baa isku soo haray kontan iyo soddon marka waa laba afartanaad afartan iyo afartan waa naftulabuunki midnulabuun kasta afartan bay leedahay saasuu kusoo jiri qaacidadeeda ku soconaysa <clears throat> wa fii miatin wa arbaciina boqol iyo afartan geeli hadduu gaaro bintu labuunin hal bintu labuun iyo qaalinu laba jirihiyo waxay qataane laba qaalmood oo saddex jiraa ah, ayaa waajibi waa boqol iyo afartan macnaheedu waxaa weye boqolkii waa laba kontonaad marka waa xiqataan arbaciinkina de bintulabun baa iska leheed waa kugu soo yiri afartankii kastaa bintulabun weeye kontankiina waxaa weeyaan xiqa haddii laba ah boqol ay gaaraan waa laba xiqo afartankiina waa bintulabun saas wey xisaabtu qaacido gaaban buu ku siiyey wa fii miatin wa khamsiin boqol iyo konton geeli hadduu gaaro thalaathu xiqaaq ayaa waajibaysa saddex qaalmood oo saddex jira ayaa waajibi ilan waa saddex kontone saddex konton wey wa fii miatayni laba boqol geel hadduu gaaro markaas laba khiyaar laba khiyaar wuxuu ku leey wa fii miatayn arbacu xaqaaqin afar qaalmood oo xiqooyin ah oo mid walba saddex jiro ah ayaa waajibi a khamsiinaad haddii loo qaybiyo wey haddii khamsiinaad loo qaybiyo labada boqol baa laba si loo qaybin karaa arbaciinaad iyo khamsiinaad marka wuxuu ku leeyahy wafii miatayn arbacu xaqaa'iq wa fii miatayn labadii boqol arbacu xaqaaqi oo xiqaaqin jamcu xiqa arbacu xiqaaqin afar xiqo ayaa waajibi waa goorma khamsiinaatin haddaan u qaybino haddii konton loo qaybiyo oo afar afar eh, labadii boqol beeqa konton ba ku jirta ya afar konton ba ku jirta marka afar qaalmood wey xiqaaq ile konton walba xiqaala iska leede ow amase khamsu banaatin labuun shan qaalmood oo laba jira oo banaatin labuuna ayaa baxaysa labadii boqol ka baxaysa arbaciinaad haddii loo qaybiyo afartan afartanaad soo maartid ilaa labadii boqol shan afartan baa ku jirta shan afartan xaggan kale markaad ugadisana konton konton ka dhigtana afar konton markaad le ama afartan raac oo xiqooyin ma eh, waxaad bixisaa xiqooyin bixi ama waxaad fiirisaa xaggan oo eh, ama konton kontonka fiiri oo xaqa bixi ama afartanka fiiri oo bintolabon bixi ayay ku taalla khiyaar baa lagu siiyey waa lagu waasicinaya haddii qaalmaha xiqooyinka agtaada ay ku xoog badan yihin ku qiimo badan yihiin banaatolabonka iskaga gafur si fa in kaana fii milkihi in kaana hadduu yahay fii milkihi qofka mulkigiisa xoolaha u haysto khamsu banaati labuun baa ku jirta geeliisii wa arbacu xiqaaqna waa ku jiraan tilmaanta xisaabtadaan u dambaysay wey laba boqol buu geela gaaray isha dusaa u mariyey shan labuunna waa ku jirtaa arbac xiqaaqna waa ku jiraan labada dhinacma waa kay u banaanaa ma og tahay lazimahu waxaa labadiba haddii wada joogaan lazimahu waxaa ku laazimaya alaqbat midka ugu dheef badan lilfuqaraai masaakiinta ah masaakiinta xaggeeda marka la tixgelin in la siiyo banaatulabuun iyo in la siiyo xiqaaq kuwa saddex jiraha iyo laba jiraha masaakiinta ku uron masaakinta dhaan anaga tira ma rabne tayaan rabnaa afar qaalmood oo xoog loo hadda wada goojinaya ayaan rabnaa waa la siin haddii daan tiradaa naga fiican neef dhanba meesha nooga soo baxaya oo shantaa rabnaana ayana waa la siinaya a soo maart marka e, arba lazimahu alaqbad alaqbad yani alaxad midka u dheef badan lilfuqaraa masaakiinta fa in faqadahumaa in faqadahumaa hadduu labadiiba waayo banaatulabuunna ma hayo xiqaaqna ma hayo xasala wuxuu keeni oo xasilin maa shaa minhumaa meel u ka keenaba labada midku khiyaanaad ma jirto oo xeradiis kuma jiraan marka afar qaalmood oo xiqooyna ama shan neef oo banaatulabuuna unba miiska la saari le intaasa laga rabaa geeli hadii la xisaabay kuma jirta see yeela asagun baa keeni xasala maa shaa minhumaa wain kaana fii milkihi haddayse milkigiisa iyo xeradiisa ku jiraan axadu sinfayn labadii sinfi midkood baa ku jirta wa labadii kuma wada jiraan hadda soo maray ama ma wada maqna maya maanta banaatulabuun bes u hayaaba xiqa ma hayo ama xiqa bes u hayaa banaatulabuun ma hayo duuna alaakhari aakhari midkii kale ka sokadiis see yeelaya dafacahu lmaxsuul midkaan lahayuu bixinaya midkaan lahayo ee milkiisa ku jiro bixin banaatulabuun bes hadduu hayo xiqana hadda waa u banaanaana lakin ma hayo banaatulabuun bixin ama xiqoy buu haya banaatulabuunkii marka ma hayo wahaa kada saasuu ku soconaya waman laazimahu sinun qofkii uu ku laazimo oo ku waajibo sinun da baa ku waajibtay bintu makhaad baa ku waajibtay oo markii la xisaabay mee bintu labuun baa ku waajibtay sinun da ayaa ku waajibtay geeri xisaabtiisa markii la ogaaday walaysa mana aha cinda waqtihiisa da-dii laga rabay maba hayaba muxuu hayaa ama da ka koraysu hayaa ama da ka hoosaysu hayaa da-dii laftirkeeda ma hayo bintu labuun baa laga rabay bintu makhaad buu hayaa maahe bintu makhaad buu e, waxaa laga rabay bintulabun baa laga rabay maxaan ujeedaa bintu makhaad baa laga rabay ma haye bintulabun buu hayaa midda ka koreysa midda ka hooseysa waman lazimahu sinun da ninkay ku laazimto walaysa cindahu sacida kor bu ukacaya sacida darajatan darajatan waaxida hal darajo kor u kici iska boodi maayo oo laba darajo kusii dhici maaye hal darajo daadii uu haynin da'da ku xigtay ayuu hada ka fiirin ma laaya bintu makhaad maya malya ibnulabun ba khaalkas ibnulabun baaba ku filanba <clears throat> ibnulabun ma lahaya maya xiqa ma lahaya xiqa loo boodi xiqa la waay xiqa hadii la waay jadaca ayaa loo boodi sacida daraja waaxida hal darajuu kor ukacaya hadduu daraja intu kor ukaco dee uu neefkii laga rabay neef ka weyn oo ka fiican uu bixiyo ziyaada asaa wax ka maqan yihin nusqaan xoobaa ka maqan oo dadkii zakada aruurinayay fuqaradii ba xoola raaceen see waaka waa loo soo xool celin wa akhada wuxuu qaadanoo loo soo celin oo la siin shaatayna laba neef oo arihoo tujzi'aani gudaaya fii cashrin toban min alibili geeri ka mida oo mase cishriina labaatan dirhaman min dirhamin labaatan dirham oo fida ayaa loo celinayaa saasuu kuleehay yani qofkii haddii uu bintalabuun baa laga rabay bintalabuunki ma ayuu yidhi maxaa lahaysaa xiqaan hayaa xiqada bixi haddii xiqada weyweyn tahay oo baqaarintaa goojinaysay see wey waxaa leeyahay laba neef oo ari qabso ah, laba neef oo ari qaadanayaa oo lagu kabi dib loogu celin isagi ama labaatan dirham baa la siinaya xadiidkii baa saa kuso arooray nabiga sala allahu aleyh waali wasalam walaysa man lazimhu sin walaysa cindahu saciida darajatan waaxida wa akhada shaatayni buu qaadanayaa laba neef oo ari ah bedelku kor u kacay neef ka weyn laga qaaday tujzi'aani lakin labadaa neef ari ariga ah, laba neef oo zakada sakada lagu gudo waa inay noqdaan saka lagu bixiyo waa kale wuxuu kuleeyahy tujzi'aani labadaas neef waa inay gudaan fii cashri min alibil toban neef oo geela laba neef oo ariga gudaysa maxaa soo maray hadda mar dhow maxay ahaayeen hadday jadaca tahayna waa sana jir neefka arigahe laga bixinaya geela hadduu jadaco yahayna meeqo muxuuaan nidhi waa sana jir hadday tahay tahay riyo tahayna laba sana jir wey taasu ka wadaa un tujziyaani fii cashri libil alibil midi gudaysi waa inuu bixiyaa yaa la siinaya asagaa la siin aw cishriina dirhama ama labaatan dirhama oo lacagaa la siinayaa wa hadduu uu sucuud neefkii laga rabay neef ka weyn buu bixiyey isagaa loo celin aw mase nazala hoos buu u degayba darajatan darajo hoos u degayaa wadafaca wuxuu asagaa bixinayaa kii xoolaha laha musakigaha shaatayn laba neef oo adhuu bixinoo ku kabi neefkii uu hooseeyey aw cishriina dirham ama labaatan dirham uu ku kabaya maanta waxaa laga rabay xiqaa laga rabay qaalin saddex jir ah oo sanadkii afaraad gashay ayaa laga rabay maaha yuu yiri <clears throat> maxaa la haysaa bintulabuun dayib bintulabuun ken baa leeyahay laba neef oo arina soo raaci laba neef ari ana usoo raaci masaakiinta ama labaatan dirham soo raaci baa laleeyahy asagaa laga qaadi walow araada hadduu doono an yanzila inuu dego <clears throat> oo mase yascada uu kar u kaco darajatayn laba darajo yujbaraani la kabaayo fa in yujbaraani waa la kabaya ah. ah. ninkaan qoran bijubraanayni taasaa fiican ayib walow araada hadduu damco an yanzila inuu dego oo mase yascadaan labada waa u banaaneede inuu kor u kaco laakiin maanta muxuu rabaa sucuudkii iyo nusuulkii darajatayn laba darajo wey bintilabuun meeshii laga rabay bu wuxuu yidhi ma hayo maxaa haysaa jadacan hayaa buu yidhi ah, jadaca intuu i intuu bintilabuun ka tegey oo xiqo ka tegey yuu jadac ku dhacay marka waa sucuud bidarajatayn maahe jadaca laga rabe jadaca ma haya waxaan hayaa bintilabuun waa nusuul bidarajatayn <clears throat> laba darjoos udhacay low <clears throat> araada hadduu doona yanzila aw yascada inuu kor kaco darajatay laba darajo oo yuu kor ukaca rabaa bijubraanayni laba kabid ay la socoto oo haddii dee sucuudka uu doortana asagaa laba kama la kabi oo afar neef oo adhaa la siin ama afartan diirham hadday nuzuul ay noqoto hoos asaga u dhacona asagaa laga raba laba neef oo aria laga raba laba neef oo ari muxuu ahaa afar neef oo ari iyo afartan dirham ayaa laga rabaa soo maarti marka bijibranayni buu rabaa inuu sucuud la imaado ama nuzuul waa la fiirin marka ninkan codsigaa wata fa in faqada hadduu waayo aydan sidii marka horeba darajo uu u waayo soo maray in faqada aydan adarajat alqurba darajadii ku xigtay si uu waayo soo maray niri waa kabitaan baa la siina ma asagaa bixina soo maray ayuu maanta wuxuu waayey adarajat alqurba darajadii ku u dhoweyd marka adiga oo bintu eh, bintulabuun aad bixinayso bintulabuun marka aada bixinayso adoo lagaa rabay jadaca adoo lagaa rabay jadaca xiqa miyaad weyde xiqa udhexayse xiqa miyaad weyde marka aasad leedahay jadacaan bixini adiga oo lagaa rabay bintulabuun ayaduna xiqada dhexda ku jirtaa mar walbaba marka nusuulkiiyo sucuudka fa in faqada hadduu waayo aydan adarajata alqurba laba neef buu boolaya neefkii ka sokeeyey miyaad weyde hadduu waayo jaaza way banaan tahay maxaa banaan waxaa banaan annuzuul aw isucuud bidarajatayni bijubraanayn inuu kor u kaco ama hoosu soo dhaco laba derajo laba ka midna uu bixiyo jaaza way banaantah maxaa yeelay markuu laba derajo kor u kacayo darajadii kuxigtibu waaye tii kaldeena usii booday tii kale usii booday wa in wajadahaa hadduuse helo darajat alqurba kii darajada u dhoweyna hadduu helo falaa laba derajo u boodi maayo laba derajana hoos u dhici maayo saasuu ku leeyahy intaa xana way fahnay ya ma fahm mise mise waan ku celiya haddana ya diyaar allah ka dhigo ayib wاlاkhtiyaaru fi الsucuudi wالnuzuuli lilmuzaki halkan marka waxaa weeye ikhtiyaarkan qofka uu leeyahay sucuud baan aadi nuzuul baan aadi yaa yaa khiyaarkaa iskale ma muzakigaa iskale mise saacigaa iskale meesha laba nin baa is hortaagan ka xooluu leeyahy xoolihii soo dhib baa xoolihii baa laga qaadi rabaa kuna waa ka xoolaha soo qaadanay oo saaci baa layirahda oo jaabi xooluu arurinaya <clears throat> labadooda marka khiyaarka ka qaadan waa kee saaxiibulmaalka qaadani asagaa loo daneynayaa oo marale le neefkii aad aan bixin laha ma hayo midka ka hooseeyaan hayaa marra midkii hooseeyey ma hayo ee midka ka koreeyaan hayaa asagaa loo daneynaya marka wuxuu ku leey walikhtiyaaru khiyaarku fi sucuudi hadday noqoto kor in loo kaco neefkii neef ka koreeya la bixiyo wanuzuuli ama hoos loo dhaco neefkii neef ka hooseeya la bixiyo ikhtiyaarka iska leh lilmuzakii baa iskale qofka zakada bixinaya lianna huwa aladii yurfaqu wayushfaq isaga loo dhimrinaya oo loo naxariisanaya ayb wa fi lqanami wafi daraahimi wa fi lqanami ariga bixintiisa iyo wafi daraahimi daraahimta bixinteeda wadaraahim daraahimta bixinteeduna liman baa khiyaar u leh acdaha wax bixinaya liman acdaha qofka bixiyey oo qofka bixiyey waa kee ama inaad ari bixiso ama aad lacag bixiso khiyaar baad leedahay khiyaar baad leedahay khiyaarkaa iska leh liman acdaha baa iska leh ee mucdaga la siinaya maaha hadda liman acdaahadaasaa labadii marka soo wadagalaya hadda haddaa midda hore waxaa iska lahaa musiki keliah khiyaar qaadashada hore ama sucuud ama nuzuul ama kor u ama hoos u dhac waxaa iska lahaa qofka xoolaha iska leh yaa dhahayo anigoo neef ka koreeyaan bixin karaa waxliisoo celiyo ama midka hoosaan hayaayo waxbaan ku kabi asaa dhahay laakiin markay kabitaan imaato ari baa la bixin laba neef oo ariga ama labaatan dirham baa la bixin soomahayna ha labaatankan dirham ama ariga khiyaarkooda yaa iska leh labadaba waa wada leeyihiin oo see wada leeyihiin hadday timaado sucuud hadduu imaado sucuud hadduu imaado waxaa khiyaarka bixinaya iska leh musakigi ee waxaa iska leh saacigi asaga wax celinaye hadduu nuzuul imaadona saaxibulmaalkii baa bixiya khiyaarka yeelan saas wey wa fi lqarami arigii iyo wafidarahimi daraahimtii liman baa khiyaarka iskale acdaahaa bixinayay qofka wax bixinaya ayaa iskale oo hadduu midkan qaalin hoose u bixiyey geeleyda ah oo la yidhahdo haddee wax ku kab labaatan dirhamna waa bixin karaa laba neef arina waa bixin karaa hadduu neefkiisi neef ka fiican u bixiyey neefkiisi neef ka fiican hadduu bixiyey asaga wax lagu soo celin lahaa soo maaha laba neef isaga waa celin lahaa hadduu neefkiis neefka wa wa lagu so celina sax neefkii ka koreeyey buu bixiyey marka ama laba neef lagu soo celin ama waxaa lagu soo celinaya muxuu ahaa labaatan dirham lagu so celinaya eh, eh, ah. afarta waa de warkii jibraanay noqoto wey ah, hadda waxaan ka hadlayna hal eh, kabi kabitaanka caadiga ah baan ka hadlayna laba neef ama labaatan dirham baa isku dhigma hadday laba noqoto jibraani laba laab noqotona wuxuu noqonaya afar buu noqon wa fi lqanami wadaari wadaraahimi liman acdaahaa qofka bixinaya khiyaarka iskale hadba ninka bixinayana saacigana wuu noqon karaa waa cinda sucuud muzakigana waa noqon karaa waa cinda nuzuul a markuu kor u kaco ninkii xoolihii dheef ka bixi hore boqdo asaga wax ugu soo celinaya ka wax ku soo celina waa saacigi hadduu hoos u dhacona asagaa raba wax bixiyo wax bixinayo muzakiga xoolaha iska lahaa marka khiyaarka hadba labada midkii ay ku foorarsato walaa yadkhulu ljuburaanu walaa yadkulu ma galo aljubraanu kabida fi lghanami ari ma galo walbaqri lo-na ma gasho maxay gashaa oo keliya ya geel base gashaa lima warada min anasi a naskaasaa kuso oran hadi geelay baa layii ninkaan haysa neefka oo neefka kahorey haysta ama neefka neefka hoosey haysta alaga qaado laba neef ari an laga qaado ama labaatan dirham laakiin ari leeya loolay lagama hadlin wa awalu nisaabi lbaqari loodii umow geel halka ari halkaasuu nagaga baxa muxua geeli halkaasaan kaga baxnay isagii ariga isku dhedhex jiro oo ari baa laga bixinayay oo kaas wa awalu nisaabi lbaqari looda nisaabkeeda ay sakada kaga waajibta waxaa ugu horeeya thalaathuunan soddon neef soddon neef markuu uu gaaro looda gaadho isagaa waajibaysa oo xawl iyo sanad usoo wareego fa yajibu waxaa waajibaya fiihaa loodaasi soddonka ah tabiicun mid hooyadii raacay wa huwa tabiic waxaa la yihahdaa maa lahu sanataan maa lahu sana maa lahu sana iyo maa mada lahu sana labada waa i qoranta maa lahu sanatun mid sanad usugnaaday sanad jir marka uu gaaro mxuaha dibiga yarkaa hooyadii buu raaci karaa la sadaaqi wa dakala fi thaaniyati sanadkii labaadna waa galay midkaasaa la bixinaya soo ma artid waa dakar wa fii arbaciina afartankii loodahaa musinatun baa la bixinayaa musina qaalin ilkaha la soo baxday wa hiya maa laha sanataan laba sano midii u dhamaatay weeyaan oo dakhalad gashay fi thalithati sanadkii saddexaadna gashay wa fii sitiina lixdan hadduu gaadho looday gaadho tabiicaani laba dibi oo sanad jiraah ayaa la bixinaya soddon soddon baa loo qaybin wa calaa haadaa sidaa un abaddan weligaa ku soco fii kuli thalaathiina soddonkiiba tabiicun ka bixi hal dibi oo sanad jir ah wa fii kulli arbaciina afartankii kastana musinatun aar ka bixi labadayba meel gaabamay kaaga hadhayba soddon iyo afartan marka dirba la wareegtay soddon iyo afartan maa lagu wadaya a ah. eh, muxuu ahaa geelana waa kaan soo maray markuu gaaro boqol iyo labaatan iyo ko wixii ka dambeeya afartan iyo kontan maa loo qaybin ariguna markuu laba boqol dhaafo saddex boqol meelahaas yaa boqol boqol loo qaybin mm, arki doona asagane ya ayib w fi kuli ثalaaثiina tabic w fi kuli arbaciina musina faidaa balaqat loodii hadday gaadho miatan wa cishriina boqol iyo labaatan haddii loodi gaadho sooinama qoray khadkaad ka baxdeenba sharaxa bas hoos aada hoos aada ya hoos buu ku qoraya bas waa hoos aduu inuu qoraayo sax wey adiga tanwiir baad haysataay adi tanwiir baad haysataa kuwaana waxay haysaa anwaarkii ba haystaa maxaa haystaan idinka mujaladki anwaarkii ma muxuu adi tashiil miya ama nusqa nusqada tashiilka weli maba arkinba ya kama laga jaree maaga jaree tashiil aye anwaar tanwiir hmm, fayd lilaah fatxu lmalik farasharo badan bu haya yo ilahy tasjiilkaa maan arka inta kale waan haystahay dayib aweda lood baan ku jiraa fa idaa balaqad markay gaadho miata wa cishriina boqol iyo labaatan markay loodi gaadho fa hiya ayadu loodaasi ka buluuqi libili geela gaaridiisii miateyni u gaari bay lamid a ah. marka hadda waxaa nidhi fi kuli halaathiin meeshaas laakiin meeshay ku kala baxayso soddon soddon iyo afartan fartan loo gelayo waa halkan fa idaa balaqad miatan wa cishriina fahiya ka buluuqi libili miateyn geelu markuu laba boqol gaaray maxaa nidhi waxaa kuu banaan xiqaaq iyo banaatu labuun haddaad haddaad arbaciinaad ka dhigtana waa banaatu labuun haddaad ka dhigto khamsiinaadna waa xiqaaq somaan soo dhihin tanna waa sidaas oo markay boqol iyo labaatan uu gaaro ay loodi gaadho iyadana waxaad u qaybinaysaa soddon soddon iyo afartan afartan marka ama ama waxaad ka dhigi kartaa soddonaad oo waxaad bixinaysaa tabiicaad ama waxaad bixinaysaa arbicinaad baad ka dhigaysaa waxad bixinaysaa musinaad bad bixin musinaad bad bixin hadda boqol iyo labaatan meeqa afartan baa ku jirta shan mise afar ya boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan afartan iyo afartan iyo afartan saddex ba ku jirta marka haddaad aad rabto inaad ku bixiso musinaad inaad ku bixiso aad rabto waxaad uqaybinaysaa saddexdaas uqaybinaysaa haddaad rabto laakiin inaad soddon soddon ka dhigto meeqay noqon afar soddonaad wey marka halkaasi labadaas marka hal tiro oo marka labadiiba ay khiyaar aad yeelan karto saan labadii boqol ee geelaha aad labadab khiyaar ugu lahayd yay markii loodu ay gaadho boqol iyo labaatan yay labadiba ka suuroobi kartaa labadiba ka suuroobi haddaad soddon soddon uqabato iyo haddaad afartan afartan uqabato hadba sidaa uqabato ayay kusoo fadhiisanaysaa ayib ku darraa awl nisaab in yar korsan tahay ya dheeraanay arigaa yar badan inaan ku dara waan rabay laakiin waxaa ii muuqataa xogow halkaa iska joogo wan iska gaari in sha allahu wallahu aclam bilahi towfiq wsala allahu wasalam ala nabina mxamed wala alih wasaxbi ajmaciin